ama bacd aan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada wa balli sadaa waxaan ku dhex jirnay gaar ahaan nawaasibta naasibka ugu dambeeyo anta axwaashiisa anta ficilka mudaaric way nasbidaa daahiratan wa mudmara idmaarka laba usii qaybsano jaa-is iyo waajib uu qaybsan yahay jaa-iskii waa soo dhammaynay waajibkiiyaan hal mida soo sheegnay oo ah bacda laami ljuxuud intii hartay yuu rabaa inuu hadda sheego marka uu waajibka aheed walamaa dakartu markaan sheegay annahaa antii tudmaru in la idmaaraa idmaaran idmaar idmaarkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah bacda laamiljuxuudi laamiljuxuud ka gadaalna la idmaaraa istadradtu waxaan qadaad raacsiiyey fii dikri baqiyati almasaa'il masalooyinka intii ka hartay la sheegidooda allatii masalooyinka yajibu uu waajibayo fiiha masalooyinka idmaaru an an la idmaarideeda wahiya masalooyinkaasuna arbacu nafar weeye <clears throat> walamaa dakartu markaan sheegay annahaa antii tudmaru in la idmaaraa wujuuban idmaaran idmaar in la idmaaraa idmaarkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah bacda laamiljuxuudi laamiljuxuud ka gadaalna la idmaaraa istidradtu waxaan qadaad raacsiiyey oon gadaal ka sheegay istidraadka waxaa la idhahdaa dikru shayin fii gayri maxallihi limunaasabatin shayga in in lagu sheego maxalkiisi meel aan ahayn munaasabo darteedna loogu sheego hadda waxa uun laga hadlayay anta in la idmaaro bacda laamiljar markaasuu wuxuu sheegay bacda xataa iyo bacda faisabiya iyo bacda ow iyo bad waamaciye iyo u daldalay waxa laga hadlayana waxay ahayd idmaaru an bacda laamiljar laakiin munaasaba ka dhaxayda munaasabada ka dhaxayda waxa weeye kana idmaar waajib weeye kana waa idmaar waajib munaasabadaasaa ka dhaxayda marka istidraad waa dikru shay fii ayri maxalihi fii gayri maxalihi limunaasabatin asalkana istidraadka waxaa laga keenay cadowga gaalku markuu god kaa galo dhufays hadduu galo gaalka oo adigiina banaanaad joogtaa haddaad waxa weeyaan tiraa waa toogan waxba ku dhici maayaan ciidu hoosta uga jira gow kuma sii karti hadaad meesha fadhidana waa ku dila wax cararayaad iska dhigeen wax cararayo aada iska dhige markuu gaalku godka ka soo baxo aad ku roga celina markaasaa dhulka dhige marka asalka waan indhiga dhiga xaashiyadu masaladaas waa idin dhigay saasaa laga keena makrigaad u samaynaya waxaad ka soo bixina godka inuu godka kaaga baxaad rabtaa wuxuu yidhi qala fi lmisbaax misbaaxu muniirka weeye istidradan lahu fi lxarbi dagaalkii dhexdiisa ayuu istidraad ku sameeyey idaa fara minhu markuu gaalka ka cararo makiidatan sirqool uu gaalka u samaynayo ila gaal wax ma ogeen uma kara caleyhi kadibna uu ku rogaal celiyo faka'nahu ijtadabahu waxaad moodaa inuu soo jiitay gaalka min mawdicii meeshiisi godkeedu ka soo jiitay alladii meeshii laa yatamakanu minhu uusan muslimku makansan karin ilaa mawdicin aakhara meel kale u soo jiitay meesha kaloo yatamakanu minhu gaalka uu gacanta ku dhigi karo muslimku halkaasa laga keen asalkana halkaas ayaa laga keena walamaa dakertu markaan sheegay annahaa antii tudmaru in la idmaara idmaaran idmaar idmaarkoo wujuuban waajiban oo waajib ah bacda laamiljuxuudi laamiljuxuud ka gadaalna la idmaaraa istaturatu waxaan qadaad raacsiiyey gadaal waxaan ka raacsiiyey qadaad ma taha meesha jeegada w meesha jeegada maxaa la yihahdaa meeshaas jeegada labada margi u dhex qadaad jeego maxaa kaloo la yidhahda ha tun maxaa leh berjeeg berjeeg ha <laughs> waa halkaas marka qadaadku waa halkaasa loola jeeda bis in la fahmaa m maasha allah waayahay isatratu waxaan qadaad raacsiiyey macnaha waxaan gadaal ka sheegay wey markaan sheegayaan gadaal ka raacsiiyey wey waxaan gadaal ka raacsiiyey fii dikri baqiyati lmasaa'il masalooyinka intii ka hartay la sheegidooda allatii masalooyinka yajibu uu waajibayo fiiha masalooyinka dhexdeeda idmaaru an an la idmaarideeda wahiya masalooyinkaas anta in idmaaraa ay waajibka tahay arbacuun afar wey ixdaahaa ixda alarbaci afartii midkeed ixdaahaa ixda alarbaci afartii midkeed kaa-inun bacda xataa xataa gadaalkeeda ayuu ahaaday ixdaahaa ixda alarbaci afartii midkeed kaa-inun bacda xataa xataa gadaalkeedu ahaaday waclam ogow ana alficla waclam ogow ana lilficli ficilkeeyuu sugnaaday bacda xataa xataa gadaalkeeda xaalo ay ku sugnaadeen dheh xaalatayni xaalatayna ismu anna waclam ogow ana xaalatayni laba xaalo akaa'inaani lilficli ficilka u sugnaadeen bacda xataa xataa gadaalkeeda xaalu ficli ku sugan yahy ficilka xataa ka dambeeya laba xaaluu leeyahay ogow Ah, laba xaalu leeyahy ficilka xataa ka dambeeya wax lan ogow ana xaalatayni laba xaalo ee kaa-inaani lilficli ficilkii usugnaadeen bacda xataa xataa ka gadaal xaalu ahaaday ficilku ficilka xataa ka dambeeya laba xaalo inuu leeyahay saas waa inaad u ogaataa ficilka mudaaric ee xataa ka dambeeya laba xaalu leeya laba xaalo arafca wanasba weeye xaalatayni aa laga bedela xaalatayni aa laga bedela walam ogow ana xaalatayni laba xaalo akaa'inaani lilficli ficilka u sugnaaday bacda xataa xataa ka gadaal xaala uu ficilku ahaaday arafca dhe ka bedelo hadde xaalatayni waa nasbisoto waa ismu anne arafca god a ah u sugnaaday iyo wa nasba kordhig fa ama nasbu nasbihii fa sharduhu shardu nasbi nasbihii la kordhigidiisa kownulficli ficilkii ahaanshadiisa weeye mustaqbalan mid la soo qaabila uu ahaado binisbati haddii loo fiiriyo ilaa maakii qablahaa xataada ka hor ku sugnaaday fa ama nasbu nasbihi fa sharduhu shardu nasbi aad leedahay fa sharduhu shardu nasbi nasbaha shardigiisa kownulficli ficilka ahanshadiisa waaye mustaqbalan mid la soo qaabila uu ahaado binisbati marka loo fiiriyo ilaa maa shay istaqara ku sugnaaday qablahaa xataada horteed sawaaun waa isku mid kaana sawaaun waxaa isku mid ah kaana maa bacda xataa ahaay kaana maa qabla xataa ahaye dhe kaana maa qabla xataa ahaye mustaqbalan mid lasoo qaabilaa binisbati marka loo fiiriyo ilaa zamani takalumi ow laa ow lam yakun ma ahaanina xataa ficilka mudaaricoo ka nas ka dambeeya laba xaaluu leeyahay in la nasbiyo in la rafciyo marka la nasbinayo shardi waxaa ah xataada waxa ka horeeya laba dhinaca laga fiirinaa waxaa laga fiirinaa zamanu takalum iyo zamanu lwuquuc labadaasaa laga fiirinaa waktiga arrinkaasu dhacayay xataada ka horeeya iyo waktigii lagu hadlay haddii marka labadaas marka laga fiiriyo zamankii uu dhacayay arrinka xataa ka horeeya xataada ficilka ka dambeeya arrin aan weli la gaarin oo mustaqbala ah hadduu ahaa ficilka xataa ka dambeeya waa la nasbi karaa horta waa la nasbi karaa waxa xataa ka horeeya markii lagu hadlaayey haddii xataada ficilka ka dambeeya mustaqbal ahaa ficilkaas in la nasbiyaa waajib had leeda marka in la nasbiyaa waajib laba dhinacaad ka fiirine xataada waxa ka horeeya waxaad ka fiirine zamanu takallum iyo zaman lwuquuc labadaasaad ka fiirine zamanulwuquuca waa shardi inuu markuu waxa xataa ka horeeya dhacayeen xataada ficilka mudaarico ka dambeeya mustaqbal oo hayo arrinan weli dhixin uu ahaa taas waa shardi marka haddii arrinta shardigaas la helo yajuuzu nasbu maa bacda xataa jaa-isuu noqona in la nasbiyaa banaan haddii uu ku darsado marka zamanu takalum zamankii lagu hadlaayey maa qabla xataa waktigii lagu hadlaayey maa bacda xataa mustaqbalu ahaa yatacyanu nasbu markaas nasbihiisa caynooba haddii zamanu takalum uusanba jirin hadalban lama sheeginba xataada ka hor wax lagu hadlay maba la sheegin waktigii waxaa xataa ka horreeya dhacay wa xataa ka horreeya dhacayeyna waxa xataada ka dambeeya mustaqbalu ahaa shardigaasaad haysataa yajuusu nasbuhu ad leeda wa rafci nasbihii waajib noqon maa markaas Ah, ilaa nasbiya jaa-isay ku noqeen hadduu zamanu takalum leeyahay zamanu takalumkii la helana khalaas markaas waxaa leedahay waa waajib in la nasbiya ma bacda xataa faama nasbu nasbihi fa sharduhu nasbaha shardigiisa kownulficli ficilkii ahaanshadiisa weeye mustaqbalun mid lasoo qaabilaa uu ahaado wax aan weli inan weli la gaarin waa inuu noqdo binisbati marka loo fiiriyo ilaa maa qabla xataa ilaa maladii kii istaqara ku sugnaaday qablahaa qabla xataa sawaaun isku mid weeye kaana ahaaye mustaqbalan kaana ahaaye mustaqbalan mid lasoo qaabilaa binisbati marka loo fiiriyo ilaa zamani takalumi haddii marka taas la helo oo waxaa xataada ka horeeya waa waxaa xataada ka horeeya zamankii uu dhacaayey iyo zamankii lagu hadlaayey labadaba waxa xataa ka dambeeya mustaqbal u ahaa markaas yatacayanu nasbuhu aad leeda owlaa owlaa waa maxay ow laa yakunu mustaqbalan binisbati ilaa zamani takalumi owlaa waxaa loola jeeda ow laa yakunu ma ahaanaayo maa bacda xataa mustaqbalan mid lasoo qaabila binisbati ilaa zamani takalum bal yakunu mustaqbalan binisbati ilaa zamani lwuquuc zamanu takalum malaha oo loo fiiriyo khalaas markaas yajuusu nasbuhu walaa yatacayan waxaa leedahay nasbihiisu waa jaa-is markaas laakiin waajib maaha ya waajib maaha ola marka farqigaasa udhexeeya falwalu mid ka horeeya mid ka horeeya waa maxee waxaa xataa ka horeeya zamanulwuquucooda iyo zamanu takalumkooda labadaba maa bacda xataa waa mustaqbal ah, zamanu wuquucooda iyo zamanu takalumkooda labadaba waxaa bacda xataa ka dambeeya mustaqbal u ahaa midka horeeya waa midkaas falawalu kana horeeya ka qowli walaahi qowlkiisaoo kale tacala ilah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi subxaana waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil la nafraxa ka suuri mayno caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli weylkan caabudidiisa dibigan yarka caabudidiisa xataa yarjica ilaa uu ka soo laabanayo ilaynaa xaggeennana uu soo laabanayo muusaa nabiyullaahi muuse fiiri marka xataada waxa ka horeeya waxa ka horeeya waa laba shay zamanu cukuufihim calaa cibaadati alcijl zamanulwuquuci waqtigii ay dhacday inay dul fadhiyaan weylkan cibaadadiisa zamanu wuquucihim calaa cibaadati alcijl waqtigii ay dul fadhiyeen oo ku nagaayeen weyka caabudidiisa waa mid zamanu takalum markay hadlaayaanu leeyihiin la nafraxa maya kama suurayno zamanu takalum labadaba rujuucu muusa mustaqbal ah labada waqtiba fiiri zamankii fiiri zamanu cukuufihim calaa cibaadati alcijli waqtiga ay dul fadhiyeen weyl caabudidda kaana rujuucu muusa mustaqbala waqtiga ay lahaayeen la nafraxa oy hadlaayeenna kaana rujuucu muusa mustaqbala labada goorba ah, labada goorba ilaa muuse hadduu yimaado yeelima weyl hala caabudeen marka labadaba mustaqbalu ahaa wuxuu ku yidhi fa ina rujuuca muusa nabiyullaahi muuse soo noqoshadiisa calayhi asalaatu wasalaam fa ina rujuuca muusa nabiyullaahi muuse soo noqoshadiisa calayhi asalaatu wasalaam mustaqbalun kula soo qaabilu ahaaday binisbati marka loo fiiriyo ila almrayni labada arrinba oo labada arxan yihiin waxa weeye ilaa zamani cukuufihim calaa cibaadati alcijli wa ilaa zamani takalumihim bi hadihi lmaqaala ma labada goorba fiiri adiga labada goorba jamiican dhammaan xaala yihiin labada arrinba labada arrin markay weylkan cibaadadiisa dul fadhiyeen iyo markay leeyihiin la nabraxa labada waqtiba nabi muuse weli ma soo noqon waa la suga soo noqintu waa arrin la sugayo weli dhixin soo noqoshadu mid ka labeeya ka labaad waa maxeen haddii la fiiriyo maa qabla xataa zamanulwuquuciisa waqtiguu dhacaa maa bacda xataa waa mustaqbalo lama gaarin laakiin zamanu takalum maba jiraba zamanu takalum maba jiraba fiiri marka haddii la fiiriyo maa qabla xataa waqtiga uu dhacaayo xataada waxa ka horeeyo waxa khataada ka dambeeya lama gaarin waa mustaqbal laakiin zamanu takallum mada la sheeginba markaas waxaa laha nasbuhu yajuuzu walaa yatacayan waani kii labeeyey ka qawli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sareeyaahe ilaah wuxuu yidhi subxaana wazulziluu waa la gilgilay nabigii iyo muminiintii nabigii iyo mu'miniintii nabi ilyasac u ahaa mufasiriinta gabalaa sheegeen nabi ilyasac uu ahaa bacd lmufasiriin ay yidhaahdeen ilyasax uu ahaa laakiin nabi ilahay inuu ahaa qur-aankaa noo sheegay iyo muminiin xataa mhm. yaquula rasuul ilaha yidhi wazulziluu nabigii iyo muminiintii joogeen maaha nebi maxamed sala allahu alay sl waa waa hore nabiyaashii ahaa mid kamid a ah. iyo muminiintii rumeeyey wazulziluu waa la gilgilay waa la lulay waa la ruxay macnaha culays a ah inta la saaray aciidii la yaraato ciiddii la yaraad wazulziluu waa la girgiro waa la ruxay xataa yaquula rasuulu ilaa rasuulkii ka yidhaahdo fiiri markaan mataa nasrullahi alla min nasrllahi qariib mataa nasrullah ilaa rasuulkii ka yidhaahdo iyo dadkii muminiinta la joogay xataa yaquula rasuulu waladiina aamanuu macag ilaa rasuulkii iyo muminiintii rumeeyey ay yidhaahdaan mataa nasrullahi yaa la ruxa marka waqtu zilzaal waqtiga culayska iyo la ruuxidda waqtiga la gilgilay ee la lulay ee murugadu qabatay iyo markuu rasuulku yidhi mataa nasrullah iyo muminiintu yidhaahdeen yaa horeeya waxaas ilsilsaarka horeeya ilaa iyadoo ilsilsaar jirina laiska laban yahay miyuu leey mataa nasrullah miyuu leey nasr alle waaba lahaya markaas ee waxa weeye markii la lulay oo la dhibtooday oo la murgay kadibaa rasuulka iyo muminiinta yidhahdeen mataa nasrullah waa goorma gargaarka alle waaba dhibtoonay markaas yidhahdeen marka zilzaalku markuu dhacayey iyo lulidda qowl rasuul mustaqbal ahaa soo ma qowl rasuul mustaqbal laakiin hadda zamanna looma sheegin haddee zilzaal unbaa la sheegay moogtahay zaman xadlid ah oo laleeyahay saasay yidhaahdeen maba ka horaydo maba ka horaydo laakiin marka annaga loo sheegaa oo ilaahay annaga noo sheegaa nebi maxamed loo waxyoonaa haddee zilzaal iyo qowlo rasuul kulligood waa maadiba ha arrin tagtay wey ah, taas laga hadli ma marka ilaahay sheegayo nebi maxamed u sheegaa oo u hadda ka hor arnabi iyo dad mu'miniin la joogay dhibaatadan ku dhacday zilzaalkii iyo qowlu rasuulkii kulli waa wada maadi taasaa ka fiirin laakiin waxaad fiiridaa marka oo rasuulkii waktigaas joogay dhiheel dhahaa mataa nasrullah iyo marka murugada iyo culaysku qabatay yaa horreeye fiiri waxaa horreeya murugadu markay qabatay markaas kadib uu yidhi khalaas nasbuu marka waa banaay weligaa saa daradoo labada qiraaba ayada kusugayo xataa yaquula rasuulu xataa yaquulu rasuulu maaal waajib ma labadii qira saasay usugnaadeen fiiri waay qur-aanka xataa qur-aannimadiisa qofku ma garan karo haduusan luqada carabiga aqoon inuu waxaan qur-aan yahay in kale lama fahamsiin karo maxaa yal qur-aanka qur-aannimadiisa shuruudda saddexdaa ugu waaweyn loo shartiy waxaa kamid a ah, an yuwaafiqa wajhan saxiixan min luqati اlcarab haddii wej saxiixa oon shaadahayn uusan waafaqin qur-aan sax maa ha aayadda qiraa'ada markaas waa qiraaadka see loo kala saara shaadka iyo qirada kale shuruudda waxaa ka mid ah an an tuwaafiqa wejhan saxiixan min luqati carab wej saxiixa shaajaad iyo luqluq lama rab waa inay waafaqdo taasaa kamid ah saddexdaa shar sooma jeedi marka wuxuu ku yidhi wathani midka labaaya ka qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sareeyaahe ila uu yidhi subxaana ila wuxuu yidhi subxaana wazulziluu waa la lulay waa la gilgilay waa la ruxay waa la murugo geliyey xataa yaquula rasuulu ilaa rasuulkii xataa yaquula waa qiro yaquulu waa qiro kale xataa yaquula rasuulu ilaa rasuulkii ka yidhaahdo wuxuu ku yidhi shiiku wuxuu kutusaa zamanka oo gil oo gilgilidda mustaqbal waa yahay markaas qawl rasuulku laakiin marka naloo sheegayo nabi maxamed ilaahay u waxyoonayo hadda labadaba waa maadi wuxuu ku yidhi lianna qowla rasuuli rasuulka hadalkiisa wa in kaana haba ahaado maadiya mid tegey binisbati marka loo fiiriyo ilaa zamani اlikhbaari waqtiga ilaahay nabigeenna u sheegaa ilaa annahu qowlu rasuul mustaqbalun ku soo qaabilaahu ahaaday binisbati marka loo fiiriyo ilaa zilzaalihim la lulidooda marka la lulayo la murugo gelinayey qowl rasuul mustaqbal ah lama gaarin qowl rasuul lama gaarin liana qowla rasuul ku yidhi wadalika nasbahaasu haabitun waa sugnaaday wadalika nasbahaasu haabitun waa sugnaaday liana qowla rasuuli qowlu rasuul wain kaana haba ahaado huwa qowlu rasuul maadiyan mid tegey binisbati marka loo fiiriyo ilaa zamani اlkhbaari zamanka ilaahay nabigeena suuban u sheegaa ilaa anahu qowlu rasuulka mustaqbalun ku soo qaabilo ahu ahaaday binisbati marka loo fiiriyo ilaa zilzaalihim la gilgilidooda weli xataa weli xataa xataa ayay u sugnaatay allatii xataada yantasibu lficlu ficilku kordhigmaa bacdahaa xataada gadaalkeeda xaala uu ku sugan yahay macnayaani laba macno macnayaani yaa mubtadaa lixataana waa qabr muqadama waa macnayaani laba macno kainanin lixataa xataa u sugnaaday allatii xataada yantasibu lficlu ficilku kordhigmaa bacdahaa xataada gadaalkeeda xaala ku sugan yahy ficilku xataada oo ficilka ka dambeeya la nasbina laba macnay leedahay hadda maxaa noo soo dhammaaday xataa ficilka ka dambeeya marka la nasbina shardigiisii waa noo dhammaaday taas hadda macnaheediiaan ogaanayna macnaheedu macno cusub maahane waa saddexdii macnood kusoo qaadatay muwasilu dulaab hal xaraf lagugu ma saddexdaad muwasilu dulaar ku soo qaadatay waa saddexdii hmm, saddexdii la halkan lagugu sheega wa macnayaani laba macno ayaa kaa-inaani lixataa xataa u sugnaaday allatii xataada yantasibu uu kor dhigmaa alficlu ficilka fataaratan taaratan fii taaratin mar takuunu waxay noqonayda xataadii bimacnaa key key macnaheeda tacliiliyay noqeen Ah, tacliiliya loola jiraa bimacnaa k ayay noqonaya wadalika ay kownuhaa bimacnaa k aha eh, wadalika kownuhaa bimacnaa k haabitun oo mid sugnaana idaadaana darf caadiya ka dhigane kaasad khabar ka dhige idaa waqtigiiyuu sugnaana kaana uu ahaado maladii kii istaqara ku sugnaaday qabla xataada horteed cilatan cilo limaa lixusuuli maa shay soo xasilidiis bacdahaa xataada gadaalkeeda ku sugnaaday bimacnaa k oo tacliiliya waa noqotaa xataada marka ficilka mudaaric ka dambe la nasbinaha bimacnaa kay tacliiliyahay noqotaa waa goorma waa marka xataada waxa ka horeeya waxa xataa ka dambeeya inay dhacaan oo cilo u yahay weli xataa xataa ayuu u sugnaaday allatii xataada yantasibu uu kor dhigmaa alficlu ficilka bacdaha xataa gadaalkeeda xaala u ahaaday macnayaani laba macno xataada oo ficilka mudaaricoo ka dambeeyo la nasbiyo laba macnay leedahay fa taaratan fii taaratin mar takuunu waxay ahaanay hiya xataade bimacnaa key atacliiliy ah key tacliiliyahay ku macno noqone wadalika kownuhaa bimacnaa key key macnaheeda markay ahaanee haabitun waa mid sugnaana idaa kaana markuu ahaado maladii kii istaqara ku sugnaaday qablahaa xataada horteeda cilatan cilo limaa lixusuuli maa shay soo xasridiisu cillo uu yahay istaqara ku sugnaaday bacdaha axkaamka gadaalkeed wadalika mihaalki naxw aslim islaam xataa tadkhula aljannata kay tadkhula aljannata jannada si aad u gasho fiiri marka halkaan fiiri halkaan waxa weeye xataada waxa ka dambeeya waa dukuulu ljanna dukuulu ljanna sabab yaa u ah islaamnima u ah haddaan qofku islaamin janno ma gelaa lagama yaabo janno gelideed inay soo xasiisho sabab yaa u ah waxaa sabab u ah islaamnimo ah, udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluuna ilahay ley haddaan markooda camal la soo samayn janno ku egli isha saari mayd ah, isha saari marka aslin qaar waxa yihahdeen hadde haddeer islaamnima kama horeyda amara ka horeeyira war islaam ha war islaam jannama lagu gelaa had haddii qofku yidha war islaam adoon islaam ahayn kelima ku gele hor amara ka horeey waxaa la laftirkeedu sabab wey islaam markii lu yidha islaamnima ka dhale ha in lagu amro soo laftirkeedu sabab maaha sababtaas ku islaami lahayd soo maha dan cidna weligeed ba islamnimo kuu sheegin maa islaami marka waxaa la yidhi amarka fiiri xashada wuxuu ku yidhi atamhiilu saxiix lama cilay karo mithaalkan dada cileeyen mogta ha in kuwa cileeyeen ogi markaasuu yidhi atamhiilu mithaalintu saxiixun waa saxiix liana bilislaam islaamnimo lays-amro sababuu sabab u yahay lahu islaamnimada ila islaamu sabab u yahay walislaamu islaamkuna sababu lidukhuuli jana janno gelideeda sabab u yahay marka waa halkii waa eh, amar keliya ka hor dhihimayd amarka waa waxa islaamnimada keenayo aslim islaam xataa tadkul aljannata kay tadkhula aljannata si aad jannada u gasho marka hadda waxa weeye maa bacda xataa waxa xataa ka dameeya dukhuulu janna ah waxaa cilo iyo sababka uu ku soo xasila uu yahay alislaam khalaas marka macnahaas waa macna markaanoo kale xataaba wax kale ka dhigi maydid bimacnaa keliyad ka dhiga tacliilad ka dhiga cilo waxa ka horeeya ciloa ah, waxa ka dambeeyaana waa macluulkii la cilaynayo waa macluulkii la cilaynayo wa taaratan fii taaratin marna takuunu waxay ahaane bimacnaa ilaa alinti alintihaa'iya ilaa intihaa'iyahay noqeen marna macnaha labaad oy yeelataa wuxuu yahay bima bmacnaa ilaa alintihaaiya macnahaasay ku timaadaa wadalika kownuhaa bimacnaa ilaa haabitun waa mid sugnaana idaa kaana markuu ahaado maladii kii istaqara ku sugnaaday bacdaha gadaalkeeda gaayatan yool yool kollimaa kii u sugnaaday istaqara ku sugnaaday qablaa horteed bimacnaa ilaana saad ku garane waxaad ku garane mid walba macnaheed waad fiirin kaas hadhow ku dabaqe waxaad ku garane waxa ilaada waxa xataada ka horeeya hadday ku dhammaanayaan waxa xataada ka dambayda waa bimacnaa ilaa aad leeda xataada waxa ka horeeya waxay ku dhammaanayaan oo ku yooloobayaan xataada waxa ka dambeeya halkaasay ku dhammaanayaan markaasna macnihii waxaad ka dhige bimacnaa ilaa alintihaa'iya wa taarata marna takuunu xataadu waxay ahaaneen bimacnaa ilaa wadalika kownuhaa bimacnaa ilaa inay bimacnaa ilaa noqotaa haabitun waa midkii sugnaana ilaa waqtigiiyuu sugnaana kaana uu ahaado maladikii istaqara ku sugnaaday bacdaha xataada gadaalkeed gaayatan yoolka uu ku dhammaana limaakii istaqara ku sugnaaday qabla horteed wadalika mithaalki ka qowlihi waa hadalkiisao kale subxaana tacaala ilaah waa sareeyaahe ilaah uu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen reer banu israa'iilkii dibiga caabuday lanabraxa ka suuli mayno caakifiina kuwa ku nagi inaan nahay calayhi calaa cibaadati lcijli weylka caabudidiisa xataa yarjica ilaa an yarjica intuu usoo laabto ilaynaa xaggayna muusa nabiyullaahi muuse fiiri marka xataada waxa ka horeeya waxa weeyaan cukuufuhum calaa cibaadati alcijli xataa waxa ka dambeeyana waa rujuucu muusa haddii muuse soo laabto dibi caabudid ma sii socee sii soconne ha dibi caabudid waxay ku dhammaanay muuse markuu yimaado waaba gubayba waaba gubayda eberu ka dhiga soo ma jeedid marka mar hadduu yimaado dib la caabudi ma muse yeeli ma dib hala caabud marka wixii xataa ka horeeyey oo ah cukuufum calaa cibaadati alcijli intahad ilaa rujuuci muusa halkaasi ku dhammaatay khalaas markaasoo kale waxaa leedahay xataadaa macnaheedu waa ilaa ah, gaaya u faa'iideynay wadalika kownuha bimacnaa ilaa haabitun waa midkii sugnaana ilaa waqtigii sugnaana kaana uu ahaado maladii kii istaqara ku sugnaaday bacda xataada gadaalkeeda haayatan meeshuu ku dhammaana limaadkii istaqara ku sugnaaday qabla xataada horteeda wadalika mithaalkii ka qowlii waa ilahi qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen reer banu israa'iil la nabraxa ka suuli mayno caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli weylka caabudidiisa kuwa ku negi nahay xataa yarjica ilaa an yarjica intuu usoo laabana ilaynaa xaggeena muusa nabi muuse wa ka qawlika waa adiga hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo la asiranna waa soconaa hoo soconaa hoo soconaa xataa tadluca shamsu ilaa an tadluca shamsu qoraxdu intay ka soo baxayd qoraxdu intay ka soo baxayd qoraxdad ka dhuumane intay soo baxdo waa kulayl qorax dheero khatarha lagu jire lama soco karo geeda hoosta ka geli habeenkeed guure saa habeenkeena u guurayno u dhaqaaqayno u dhaalmanayso mar alla marka qora soo geed hoosta ka gele dadka socodka yaqaana sa qaabkaa u socda miiga hmm, kuwa kaleeto markuu waagu geriso habeenka urdaay dhaqaaqa markaas qoraxda meel ku disha kow hmm, marka laakiin dadka khatarta waxa way caawo dhan iska guura layrtaasu iska caba dhibtooma su u socdo fag markaa saa soo tiro geed hoosta ka gela markaas iska seexa khalaas jirkiisba u qabowya maanta lan oomi qorax kastoo timaada xad ma oomayo hmm, laakin reer taa miiga ku lugeyn tirado hurdooda qr marka soo baa hadda wati shaqada la jooga wati shaqa ma la jooga qoraa soo baxday lugaha lamaalaahade wa ka qawlika waa hadalkaagoo kaleto aad tidhaahdo la asiirana wallaahi waa soconaa oo soconaa soconaa xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo baxaydo marka fiiri xataa xaa ka horeeya asayr halkuu ku dhammaanaa duluucu shamsi mar hadday qorax soo baxda geeda hoose laga gela khalaas waqatasluuxu macnihii saddexda waa kana labadii macnoo laisku keenay wey mid cusub maaha waqad taslxu inay usuubataa la arkaa hiya xataadi lilmacnayeyni labada macno maca wanajeeda xaal ay yihiin labada macne fiiri macno maanta musana laga xaalayna jamcna waa laga xaaleeya musanana waa laga xaaleeya labada waa loo isticmaala macanta ah, maca wanajeer xaalay yihiin labada macno waqad tasluxu inay u subataa la arkayo xataadi lilmacnaweyni labada macno maca wada jir xaalay yihiin wadalika tusaalihii ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sarreeyaahe faqaatiluu la dagaalama allatii kooxda tabqii gardarsanaysa xataa tafii'a ilaa an tafii'a intay usoo laabaydo ilaa amrilahi amarka alle ayad waxay kaa leyda waa in daa'ifatani min almuminiina qtataluu faasxuu baynahumaa laba kooxooda muslimiin hadday dagaalamaan heshiisiiye dhiga hubka kaala iyo wada hadla idhaahda fain bagad ixdaahuma hadday middoo diido marka heshiiskii oo ay tiraahdo maya nabad qaadan mayno nabad qaadan reer hebel meel saarayna waynaan cabidina mana inaga daba hadli karaa waxaa laleeyahay marka wixii muslimaho midaan fallagadah laiskugu tago khalaas taasaa dabka la wada saara marka fiiri xataada haddeer waxa ka horeeya oo ah qitaalka waxa ka horeeya oo qitaalkaa ah. cilo waa looga dhigi karaa waxa taada ka dambeeya oo ah alfeyu ilaa amrillah cilaa looga dhiga oo sababta loola dagaalama maahan in la burburi rabo cadaawad kale looma hayo waxaa la rabaa in lagu dirqiyo amarka alle inay qaadato fiiri amarka alle inay qaadato usoo laabato ay kibirka islaweynida daydo aa laga rabaa marka cilada fey alfeyu ilaa amrillah cilada keenayda waa maxay waa qitaalkan oo muslimiinta o dhan ay iskugu tegayeen ko marka markaasoo kale waxaad ka dhige bimacnaa keli aad ka dhigana xataaba oo waxaa leedahay faqaatilu la dagaalama allatii daa'ifada tabqii gardarsanayda xataa tafiia key tafiia inay soo laabato darteed ula dagaalama ilaa amrilahi ay usoo laabato dagaalka loo dagaalama maaha nacayb loo qabo maahan burburin maahan qabyaalad iskugu tegin ee waxay tahay amarkan allaha usoo laabato a laga rabaa taas waa mid ko waxaad kaloo dhigi kartaa maa qabla xataa yantahi ilaa ma bacda xataa xataada waxa ka horeeya oo ah qitaalka halkuu ku dhammaana markay amarka alla soo laabtaan hadday yidhahdaan war kitaabka lagu ogolnahay ma lasii dile maya awel colaad looma qabin walaalla heshiisiinay ahaayeen laba muminiinay ahay walaalaha marka dagaalku waa dhammaana waa intoona marka labadii macnaba waa ku fasiro karta hadhow markaa tafsiir gaarto faqaatilu la dagaalama allatii daaifada tabqii gardarsanayda xataa tafiya ilaa an tafiya intay soo laabane ilaa amrilahi u soo laabane yaxtamilu waxaa suurtagala an yakuuna almacnaa macnuhu inuu ahaado keentafiie inay soo laabato darteed ula dagaalama oo cilatulbaacifa cala alqitaal cilada dagaalka inay ku kacayda waa inay noqoto inay amarka alle usoo laabato saasaa la rabaa inaad tirahda ka aarso maantay kuu dagatay iyo taas waxa weya adaa qasaaray xumaad la timi waxaa la alcilatu baacisatu cala alqitaal inay noqoto litafiya ilaa amrillah amarkan alla u laabato kaliya waxaa rabtaa dagaalku inuu baabao oo joogsado oo muslimkaan walaaloobo ko taas waa noqon kartaa oo amase ilaa an tafia ay aqbali kartaa oo ah dagaalka wada kaa lagu joojiye markay amarka alle usoo laabato lama sii wadi karo de amarka alle ay amarkii alle diiday madax adagtana waa lagu sii wadaa waa lasii wadaa marka labadii baa la aqbali karaa xataa ficil mudaaric gadaalkeeda la nasbinaana halkaasay noogu ekaatay wanaas buu kordhig fii haadihi tan dhexdeeda xaalu ahaaday tanbay almawaadici mawdicyaalka iyo washibhihaa wax alla waxa shabaha haabitun nasbahaas waa sugnaaday bian an ayuu ku sugnaaday mudmaratan xaal ay tahay antu mid la idmaaray bacda xataa xataa gadaalkeeda la idmaaray xatman idmaaran idmaar imaarkaas muxatman muxatama la waajib yeelay wey laa bixataa xataa ma ahan nafsiga nafsadeeda qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifin xalanahay kuwa khilaafa lilkuufiyiin wanasbu kordhig fii haadihi tan dhexdeeda xaalu ahaaday tanday almawaadici ee mawdicyaalka waa labadii mawdic hadda lasoo sheegay bacda xataa markii la nasbinahay ficilka mudaaric mawdicyaalkan iyo washibhihaa aad leedahay iyo washibhihaa mawdicyaalkaas wixii shabaha Ah, wama ashbaha bimadida washibhiha aad leedahay hada qalin maysatido washibhiha aad leedahay iyo wax alla waxa shabaha ah, iyo wax alla waxa shabaha ma garatay iyo washibhiha e, wax alla waxa iyada shabaha laba miaalada lagu siiye keliya maahane ila miaalo badana hadda lagu siiye miaalada la nabra caleyhi caakifin xataa yarjica xataa yaquula rasuulu xataa eh, yarjica ilayna muusa xataa eh, tafiia miaalaa lagu siiyey iyo washubiha waxa la shabigeedadhe waa nasbu kordhig wey waa nasbu kordhig fii haadihi tan dhexdeeda xaalu ahaaday tan day almawaadic ee makaanadaa iyo washibiha shabaheeda wama ashbaha maahane washibiha aad iyo washibiha wax alla wixii shabaha haabitun nasbahaas wuxuu ku sugnaaday bican antaa keenayda waxa ficilka mudaaric nasbina maahan xataada ah, xataa maahan ha isku dhihin ficil mudaaric xataa nasbidaa xataa hmm. ma ahan ee waa an mudmara mudmaratan xaal ay tahay antaasu mid la idmaaray bacda xataa xataa gadaalkeeda la idmaaray xatman idmaaran alla idmaaray dhe idmaarkaasoo xatman muxataman la waajib yeelay dhe xatman muxataman oo la waajib yeelay dhe laa bixataa xataa ma ahan ficilka mudaric waxa nasbinaa nafsigaa nafsadeeda ma ahan qulnaan saasaan leenahay khilaafan mukhaalifina xaalan khilaafayno lilkuufiyiina liannahaa xataada ciladii lagu sheega marka liannahaa xataada qad camilad mid camal fashay inay tahay darteed aysan xataa u ahayn laa bixataa xataa ma ahan liannahaa xataadii qad camilad mid camal fashay fil asmaai ismaada dhexdeeda aljara jar inay tahay darteed aysan xataada u ahayn aysan wax u nasbayn saasaysan u ahayn ama waxaa tira wadalika nafyigaasu haabitun waa sugnaaday nafyiga oo la anfina xataa inay ficil mudaaric nasbido haabitun waa iswa yahay liannahaa xataa qad camilad waa camal fashay fil asmaai asmaada dhexdeeda aljara asmaaday hoos dhigtaa say afcaasha u nasbina marka asmaadayda hoos dhigtaa wadalika mithaalkiina ka qowlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilah waa sareeyaa ilah wuxuu yihi subxaana ila fiire horay markaan xuruufta ka hadlaynay xarafku hadduu mushtarak noqdo asal maxaa u ahaan sooni alla yacmala marka waxawn haddii la yidhaha afcaashiina waa gashaa asmaadiina waa gashaa waa inay mushtarakay noqeen asalna waxa waa xaraf mushtaraka inuusan camal falin saas darteeda xataa mushtarak maahan dhihimayda afcaalay gashaa afcaal ma nasbido haddii waxawn ay gasho xataa xataaba ibtidaa'iyada waa dhici karta xataa ibtidaaiya marka ka dambe waa la iska rafciyaa laakiin xataa jaara ma ahan mushtara iyadu ma gasho bay gashaa xataa markay xataa yarjica ku jirto waa jaaro wey isibay ku jirta sababtaa anta mudmarada iyo ficilka ka dambeeya masterka laga dhalaayay jira iyadu isibay ku jirtaa marka mar walba isibay ku jirtaa xataa jaara ee ma ahan xaraf mushtarag wadalika miaalki ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaah waa sareeyaah ilaah uu yidhi xataa malac ilfajri fajr dhalashadiisa inta laga gaaro malac inay jirta laga raba inay isim jirta lagu tusaa xataa xiinin wakti intii laga gaaro inay isim hoos dhigi karta lagu tusaa ataadu xataa xiinin sooma jeedid falow camilat hadday camal fali laheed fil afcaal afcaasha dhexdeeda xataadu hadday ku camal fali laheed an nasba kordhig lazima waxaa ka laazimi lahaa an yakuuna lana inuu noo caamilko waaxidun keligiisa caamilko yacmalu camal falaa taaratan fii taaratin mar fil asmaai asmaada dhexdeeda wa taaratan fii taaratin marna fil afcaal afcaasha dhexdeeda wa haada caamil nuucaasana laa nadiira lahu wax maala kuma laha fil carabiya carabiya dhexdeedaba hal caamil oo asmaada camal fala afcaashana ku camal falaa biwejin waaxidin ugu camal falaa min jihatin waaxidatin ugu camal falaa laa nadiira laha fi lcarabiya carabiyadaba maal kuma leh hmm, carabiyada waa maal kuwa noqona warkaas falow camilaad hadday camal fali laheed hiya xataadii fil afcaal afcaasha dhexdeeda an nasba kordhig lazima waxaa ka laazimi lahaa an yakuuna lanaa inuu noo sugnaado caamilun caamil caamilkoo waaxid caamilkoo yacmalu camal falaa fil asmaai asmaada dhexdeeda caamilkoo yacmalu camal falaa taaratan fi taaratin mar fil asmaai asmaada dhexdeeda wa taaratan fii taaratin marna fil afcaal afcaasha dhexdeeda wa haadaa caamil nuucaasa laa nadiira wax maala lahu uguma sugnaan fi lcarabiyati laakiin fiiri mar walba maahani hoos fiiri ba wahaadaa laa nadiira lahu ey laa nadiira lahu wax maala uma sugnaan maca itixaadi اljihati wa itixaadi اlmacna ayadoo jihaduna isku mid tahay macnuhuna isku mid yaha laga hadla marka lagu leeyahy waa marka jihada camalfalka waa isku mid isku jihu uga camalfalaa macnihiina waa isku taasoo kale wey waxaan maalka lahayn ee hadday jihadu kala duwanto hal mara waxaa dhici karta caamilkaanu inuu ficilna ku camal falo ismna ku camal falo waa marra waaxida hal meelu tarkiib uga jira markaas markaasaad leeda ficilkaasna waa jasmiyey isimkaasna waa hoos dhig hal caamil taas waa dhici karta laakiin waa laba jiho kala duwan markaas laba jiho kala duwan wey fiir adiga hoos laa nadiira lahu maca itixaadi aljiha waa jihadu markay midowdo waitixaadi macna macnuun isku mid yahay falaa taridu marka ku soo aroori moodo ishkaal noqome ayun ashardi ha markaan ku idhaahdo caamil asmaada ku camalfala afcaasha ku camalfala fii maratin waaxida waxa weeye nadiir male eh, waa kana ayunaan haya ficil mubaaricu jasmaismna waa jaray ma dhihi karti ku yidhi ale markaas waxaan kule war jihaada kala duwan fiiri tanuu raba inuu kaaga jawaabo falaa warada calayhi ishkaala ku soo arooray we falaa taridu calayhi ee falaa turadu hakun hau kixin hau xaraf jaban jirina marka iy falaa taridu ayun ayun ku soo aroori mee ayunta ashardiyatu shardiga loo nisbeeyey fii naxwi fii naxwi ayu rajulin nin kasta oo tadrib aad garaacdo adrib waa garaaca fiiri ayu rajulin rajulin yaa hoos dhigay ayun tadribna yaa jasmiyey ayun laakiin laba wejoo kala duwan wey ah, wuxuu ku yidhi fa inaha ayu camilad waa camal fashay aljasma reer filficli ficilka dhexdiisa ay ku camal fashay walkhafda hoos dhigna waa camal fashay filismi isimka dhexdiisa laakiin likhtilaafi ljihati waa jihada iskhilaafkeeda id jasmuha jasminteedu bijihati shardiyatihaa shardinimadeeda jihadeeda weeye waa inay shardiyo tahay waa yahay wajaruhaa wajaruhaa ayada hoos dhigideedana bijihati idaafa waa idaafada dhinaceeda waa inay idaafo weliba laasimto walaa taridu laamu sidoo kale laamtii kusoo soo aroorime xayfu meel jarad ay jirtay al asmaa asmaada fii naw eh. fii nawi xunin dhiga fii naxwi laa ilaaha ila idinku joojiye bal wa wax saxan haysta maan la erag litunfiq ma liyunfiq wey aayaddu intaan naqaan anagu iyo eh, horta fii naxwi liyunfiq waxaan ahayn maba haydan miya ina lilahi eh, waxbaa ka maqan meeshe hmm, hadalkan hadal isqaba kar ah, waxaa la rabay inuu keeno walaa taridu laamu xayثu jarat اlasmaaءa fii naxwi waxa weye lilahi milku samaawaati o kale lilahi maa fi samaawaati o kale inuu keeno oo horta laam isim jarayda uu keeno marka hore kadib oo uu yidhaahdo wlafcaalu fii naxwi liyunfiq duu sacati saas weeye liyunfiq duu sacatin waa jasmiday marka taasoo kale ishkaal noqome oo laamtii lilaahi maa fi samaawaati lilaahi soo ma jirin ayadu liyunfiqna soo ficil mudaare ma jasmin ishkaal noqon maydo waa likhtilaafi lmacna macnaha iskhilaafkiisa idiljaazimatu laamta isku laamba maahan uu kuleeyahy fiiri idiljaazimatu midda jasmayda dalabiyatun waa lam dalabiyaad wadalika kaasuna multabis wa taasuna dhe wa taasuna multabisatun waa mid ku dheehan bikhilaafi ljaarati jaaradii maaha waa mid kale fakaanahuma shaycaan waxay lamid yihiin laba shay inay kala yihiin midna waa laam dalabiya midna waa laam jaaraha la kala yidhaha isku laamba ma ahama labay ku kala yihiin marka waxbaa meeshaas ka maa waay marka waxaa nadiir kale waa noocaas wa amaa rafcu lmudaaric wa amaa rafcu lficli dhe wa amaa rafcu lficili ficilkii la godidiisa bacdahaa bacda xataa xaal uu ku sugnaaday falahu rafcahaas halaaatu shuruudin shardiyaala saddexa u sugnaadeen saddex shardi u leey waa dhammaynay xataa oo ficil ka dambe la nasbinayo waxaan gelaynaa xataa ficil ka dambeeya la rafcina saddex shardi unu leeyihi ku yidhi ibnu hishaam wamaa rafcu ficli ficilkii la godidiisa bacda xataa xataa gadaalkeeda xaal uu ficilku ku sugnaaday falahu rafcahaas u sugnaaday alaaatu shuruudin aad leedahay masooyinka gobole ka dhacda alaaatu shuruudin aa la rabaa laakiin nusqasaay ku tiilay waa lahubaa iyada xaashiyada fiiriy mase xaashiya kan maba dhigaynba kan xaashiyadu maba qaban jirin a ah, nusqooyin gobole sariix ugu taalaaba midda aluusiga idinka way kugu taala soo maha alaata shuruudin hay nusqooyin badan ku taalla inta oo anusigana ku taalla xaashiyada kuleeyahy ku taalla isaga laftigiisa taas laftigeeda qalad baa laga helaa waaba iska yaryihin nusqooyinka ay aad ugu dadaaleen xagga luqada naxwada nusqa oo muxaqaqa ah xaqaq weya lagu leeyahy haddana akhbaadeeda waad la yaabaysa juhdi badan kuma bix waaya halaathatu shuruud inaad leedahay wamaa rafcu lficli ficilkii la godidiisa bacdahaa xataa gadaalkeeda xaalo ku sugnaaday falahu rafcahaas u sugnaaday alaaatu shuruudi saddex shar saddex sharduu leeyahy alwalu shardiga ugu horeeyaa kownuhu kownulficli ficilkii ahaanshadiisa weeye musababan mid la sababeeyey uu ahaado ama kiina laga sababeeyey istaqara ku sugnaaday qablaha xataada horteed shardiga koobaad wuxuu yahay xataada ficilka mudaaric oo ka dambeeya waa inuu noqdo musabab xataada waxa ka horeeyaana waa inuu noqdo sabr waa shardi marka la rafcinayo xataada ficilka mudaarica ka dambeeya waa inuu noqdo musabab mid la sababeeyo sabab loo noqday waxa ka horeeyana sababta keentay waa xataa kadambe wa inu noqdo ah, sababta keentayba waa inuu noqdo alawelu mid ka horeeya kownuhu kown ficli ficilkii aheshadiisa weeye musababan mid la sababeeyey uu ahaado camaa kiina laga sababeeyey istaqara ku sugnaaday qablahaa xatada horteed walihaada shardi wamtanaca rafcu dhehe wamtanaca rafcu godkii waa reebtoonaaday lihaada lihaada shardi shardigaas dartiisu u reebtoonaaday fii naxwi maa sirtu ma socon xataa adkhula albalada ilaa aan magaalada ka galo ilaa aan magaalada ka galo ma aanan socon taas naxwigoodu ku reebtoonaaday mihaalkaas xataa nusooyinka gobola ka taga sooyinka gobol ah xataa ka taga inkastoo xaashiyadu ay tilmaamaydo misaalkaas in meesha ku yaala imtanaca rafcu fi naxwi maa sirtu ilaa akhiri sooma jeedo ah, nusooyinka gobol ay ka luntay marka hmm. laga rabaa halkaas maa sirtu xataa adkhula albalada liana intifaaca sayri laa yakunu sababan lidukuuli wa fii naxwi qawlika wa fii naxwi qawlika sirtu xataa tadluca shamsu intaaso dhan baa meesha laga rabaa kulliy idinka idin qoraa nuooyinaniga ah, nusooyinka ka maqanta kayadu ka mid ta marka waxaa leedahay mtana rafcu godkii waa reebtoonaaday wamtanaca rafcu godkii waa reebtoonaaday lihaadaa shardigaas dartiis u reebtoonaaday fii naxwi maa sirtu anugu ma socon naxwigeedu ku reebtoonaaday maa sirtu ma socon xataa adkula ilaa aan galo albalada magaalada xataa adkula albalad fiiri adiga marka maxaa la yiri waxaa la rabay marka la rafcinaa ficilka xataa ka dambeeya waxa xataa ka horeeya inuu sabab u noqdo waxa xataa ka dambeeya hadda maanta xataa xaa ka horeeya cadamu sayr socod la-aan xataana xaa ka dambeeya dukuulu lbeled cadamu sayr sababma u noqona dukuulbeled daadan socon beledkii makama geli ha geli maydid haddaad socodka iska daydo oo iska fariisato magaaladii maka almukarama ma geli geli maydid marka cadamu sayr sabab uma noqon karo dukuulbeled ee dukuulbeled sabab waxaa noqon kara sayr adna waxaa tihi maa sirto anumaba soconba xataa adkula waa inad taraa nasbidaa marka kuma banaana inaad tira xataa adkulu maxaa yeele ficilka ka dambeeya xataa musabab qablaha wuxuu ku yihi shiiku liana intifaaca sayri liana intifaaca sayri socod ka anfoomidiisa laa yakuunu sababan sabab uma noqon karo lidukuuli belid magaalo la galo haddii socodkii la waayo socod la-aan maa magaalo la gala sabab u noqee ah, ma laga yaabo ma laga yaabo lianna intifaaca sayri socodka anfoomidiisa laa yakuunu intifaau sayrkii noqon maa sababan sabab lidukuuli gelitaanka u noqon maa wa fii naxwi qowlika hadalkaadoo kalena waa anfoomay oo waa reebtoonaaday rafcihii wa fii naxwi qowlika oo aad ku qowsho sirtu waa socday xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ay ka soo dhalato bal fiiritanna sirtu waan socday xataa tadluca shamsu hadda fiiri waxa xataa ka horeeya oo sayrka aada socotay ah sabab ma u yahay qoraxdu inay soo baxdo haddaadan socon xataa se xataa soo baxeeda ha miyay ku haddaad dug tiraad saaka oo socoto waa isla soo baxe ha ee kuu xabislaami adiga marka duruucu shamsi laysa musababan can sayrika duruucu shamsi laysa musababan can sayrika daad iska seexato xataa ayadu fadhi soo leedahay joogsam wa fii naxwi qawli reebtoonaaday rafcihi marka waa reebtoonaaday ilaa rafca shardixa u ahaa xataada waxaa ka horeeya inuu sababta keenayda yahay wax xataada ka dambeeya hadduusan sabab u noqon karin ma la rafci karo ee waa la nasbina ee waa la nasbina meelkaasu dhi wafi naxwi qowli reebtoonaaday oo aad ku qowso sirtu waa socday xataa tatluca shamso ilaa qoraxda ay soo baxdaan sucaayiwa wa intaayaad ka dhigana markaan waana nasbina ficil ka dambeeya maxaa yeelay lianna sayra socod laa yakuunu noqon maa sababan sabab liduluca qorax inay soo baxdo socod aad socotay sabab noqon maa qorax soo bixide inaad socotay inaad socdo iskugu mid qoraxda amar allay ku socota iska soo baxe ilaa la yidhahdo jooga xagga ka soo laabo maalinka dambe si xagga looga sugay inta kasoo dhalana dhag hmm. lianna sayra socod laa yakunu huwa sayrkii noqon maa sababan sabab liduluuca qoraxda dhalashadii sabab u noqon maa shardigii koobaad shardigaasu ahaa shardigii koobaad shardigaasu ahaa athani shardiga labeeya an yakuuna zamnu lficli ficilka zamankiisu waa inuu noqdo alxaal xaalo lalistiqbaala istiqbaal maya istiqbaal maya cala alcagsi dabagediis xaal uu yahay shardigan haaniga aho min shardi nasbi kordhiga shardigiisii la cagsiyo athani shardiga labeeya an yakuuna zamanu lficli ficilka zamankiisu waa inuu ahaado alxaala xaalo waa inuu ahaado lalistiqbaala istiqbaal waynuusan ahaanin cala alcagsi dabagedi shardigaanu xaalu yahay min shardi nasbi kordhiga shardigiisii la dabagediyo mhm. maxaa shardi ahaa marka xataada ficilka ka dambeeya la nasbinaa waxa xataada ka horeeya markay dhacayeen xataada waxa ka dambeeya inuu mustaqbal ahaa oo shay aan weli la gaarin uu ahaa tan cagsi wey waxaa shardi ah xataada waxa ka dambeeya inuu xaalo ahaa oo markaas waqtigiisa mid la jooga uu ahaa waxaa xatada ka horeya markay dhacayaan ah, waa inuu xaalo ahaa waqtigiisi mid la joogo waa inuu ila ah, mudaaric soxaaya istiqbaal labada ma noqon karin xaalo waa inuu noqdo waaya marka waa ti shardigii hore cagsigiis weeyaan labada macnay kala ahaayeen laakin fiirahe ilaa laakini ana alxaala xaalka taaratan fi taaratin mar yakuunu wuxuu ahaana تxقيiقا محaqqa mid la xaqiijiyey و taarة في taaraة marna yakunu huwa xaalki wuxuu noqonaa تqdiira mqadara kula qadaray laakiin xaalka mar waaba muxaqaqba marna waa mqadr labadaas u kala noqonaa ilaa laakini an alxaala xaalka taaratan mar yakunu huwa xaalkii تaxqiiqan muxaqaqan mid la xaqiijiyu noqonaa wa taaraةan في taaraةi marna yakunu huwa xaalkii تqdiira mqadaran kula qadarayuu noqonaa falawow midka horreeye xaqiiqada ka qawlika waahada kago kale oo aad tidhaahdo sirtu waa socday xataa adkhuluha aad leedahay waa goday ma ku banaana markaa nasbu xataa adkhuluha fiiri idaa waqtigiina aad tidhaahdo qul idaa eh, waxaad tidhaahdaa wadalika ay ilxaal lmuxaqaq mubtada soo qadaro wadalika ay ilxaalu xaalka muxaqaqa haabitun waa mid sugnaana idaa qulta markaad tidhaahdo daalika hadalkaas walxaalna aad tidhaahdo anta adiga fii xaalati dukhuuli gelidda xaaladeeda aad ku sugan tahay fiiri adoo magaalada irideeda gala iridda markaad kasoo gelaydo iskoyska meelaha oo kow jidka laga soo gala magalada aad maraydo aad waxaad tidhi sirtu aniga waa socday xataa adkhuluha ilaa aan magaaladii galo fiiri marka marka waxa xataa ka dambayn markaas aad hadlaydo oo gelitaankaa mustaqbal shay aan weli la gaarin maaha shay tegayna maaha waa xaala waa taaganta wadi cagtaad magaalada saaray controolkaad soo maray gaarigay controolka taagan markaasaad leedahay sirto xataa adkhuluha waa socdoo socdoo socday ilaa aan ka gelaayo gelitaanka marka ma ujeedaa marka waa xaale hadaaba la jooga wadiga irida ka gelaya iridaad ka gelayda fala falawalu midka horeey oo muxaqaqa ah ka qowlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo sirtu waa socday xataa adkhuluha ilaa aan magaalada ka gelaayo wadalika ay ilxaal lmuxaqaq xaalka muxaqaqa haabitun waa mid sugnaana ilaa waqtigii sugnaana qulta aad tidhaahdo daalika hadalkaas walxaalna aad tidhaahdo anta adiga fii xaalati dukhuuli xaaladii gelidaad ku sugan tahay wathani mid ka labeeya oo ah alxaal muqadar xaalo muqadara kalmihaali waa mihaalkii o kale almadkuuli lasoo sheegay kii hadda lasoo sheegay waxaa tihi sirtu xataa adkuluha wadalika wadalika ay ilxaalu lmuqadar dhe markaa wadalika soo qadaro ay ilxaalu lmuqadar xaalka muqadarkaa haabitun waa sugnaana idaa kaana sayru socodkii hadduu ahaado iyo wadukulu gelitaankii qadmadayaa kuwa labadiiba tageen walaakinaka adiga aragta waxaad doontay xikaayat alxaali xaalkii ka waramidiisa fiiri magaaladeed soo gashay waa qubayaysatay dharkaad bedelatay waa shaahida kadib iska shakaynay aada leedahay sirtu xataa adkhuluha laakiin waxaad soo istixbaare qalbigaaga kusoo xaadirine sidii magaalada oga oynida hadda kasoo galay waxaad ka dhigaya kaanaka tadkhulu alaan tiyaad xaaladeed ka xikaayoonad ka warrame marka aadka soo socotay magaalada soo gashay tiyad hadda ka xikaayoone ti magaaladii gashay oo qubaysatay oo dhar bedelatay aad nasataad iska shaadina sheeko ku hayda markaasaad leedahay sirtu xataa adkhuluha marka waxaad qadarayda gelitaankii aad soo gashay adoo hadda xikaayoonay hadda aboo ka sheekaynaa wey adoo ka sheekayna markaasuu ku yidhi wathani midka labaad kalmithaali madkuur waa mithaalkii lasoo sheego kale wadalika ay ilxaal lmuqadar xaalka muqadarka haabitun waa mid sugnaana idaa kaana sayru socodka iyo wadukulu gelitaanka hadday ahaadaan qadma dayaa kuwa tegey walaakinaka adiga aradta waxaad doontay xikaayat alxaal xaalkii ka warramidiisa wa calaa haadaa wajaa-a rafcu godaa yimid dhe calaa haadaa shardigan korkiisuu ku yimid fii qowli ilaahi qowlkiisa dhexdiisa xaalo uu rafcu ku sugan yahay tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi xataa yaquula arasuulu waa qirada kale xataa yaquula rasul xataa yaquulu rasuul dhe xataa yaquulu rasuul waa qirada kale ah, marka maxaa yeelay liana zilzaala dilgilidda walqowla hadalka qad madayaa waa tageen xiina alikhbaari marka nabi maxamed loo sheegay sala allahu calay wasalam waa tageen zilzaalka iyo qowlu rasuul kulli waa tageen laakiin xikaayatun xaal wey xaaladii dhacda hadda laga warrama ah, xikaayatu xaal weeyo arintii dhacday aa nabiga loo sheegaya laga warama sala allahu calay wasalam ayaa looga warama wa jaaa rafcu be wa jaaa waxaa yimid arafcu god calaa haadaa shar xaalkan oo muqadarkaahu ku yimid calaa haadaa ala alxaal muqadar wey calaa haadaa xaalkan muqadarkaa wey shardi maaha wa jaaa arafcu godkii waa yimid calaa haadaa xaalkan muqadarka korkiisuu ku yimid fii qowlihi ilaahay qowlkiisa xaalu rafcuu ku sugan yahay tacaala ilah waa sareeyaahe ilaah uu yidhi xataa yaquulu rasuulu ilaa rasuulka uu ka yidhahdo liana zilzaala gilgilidda walqowla hadalka oo rasuulku yidhi qad madaya labaduba tageen afalis shardiga saddexeeya an yakuuna waa inuu ahaado ma ladii kii istaqara ku sugnaaday qablaha xataada horteed taaman mid dhammaystiran waa inuu ahaadaa la dhaqisan shardi waxaa ah xataada ficilka ka dambeeya marka la rafcinayo xataada jumlada ka horeyda inay taamta ilaa xataadana waa xataa ibtidaa'iyaat haddii lagu yidhi ficilkii ka dambeeya la rafcinaa xataadana waa ibtidaa'iya waxa ka dambeeya waa mustanaf min xayu licraabu xagga icraabka waa mustanaf waa mustanaf marka haddaad waxa ka horeeya aysan taam ahayn oo maala mubtada keliyaho kale uu yahay ha sheegin mubtadahaasoo khabar la-aan u noqona haddii xataada waxa ka dambeeya la rafciyo waxa ka dambeeya waa mustanaf wixii ka horeeyana waa naaqisa maalan waa mubtada khabar rabo maxaa soo xasila marka mubtadan qabarayna soo xasila marka ma dhici karta laakiin haddaad nasbido hadduu rabo mubtada ka horey waxba kaa dhima maaa haddaad nasbiday maxaa meesha ku jira jaar majruura yaal ah, masderkaanay jari xataadu jaar majruurkaasa qabarkiya ah, marka laakiin waxa ka dambeeya haddaad rafcido mustanafuu noqdo wixii ka horeeyana waa naaqis kalaam naaqisaa soo baxa kalaam naaqisaa soo baxa marka lama ogola waxa ka horeeya inuu naaqis noqdo lama ogola ee waa laazim inuu taamiya marka la rafcina xataada ficilka ka dambeeya ahaali shardiga sadexeeya an yakuuna waa inuu noqdo maladikii istaqara ku sugnaada qabla xataa horteed taama walihaada shardigaas dartiis intanaca rafcu god ayaa reebtoonaaday fii naxwi sayri socodkaygu xataa adkulahaa ilaa aan ka galu ahaaday saas naxwigeed ku reebtoonaaday faloo kaloo banaana maxayna fiiri sayri aniga socodkayga soo mubtada maaha haddaad tirahda xataa adkulu xataa adkulu mustanafan jumlada ka dambayda sayrii mubtade khabar la-aanu noqona ma banaano marka nasbi marka markaad nasbido xataa dukuuliya iskala jaar majhuurkaasa khabarkiiya sayrii socodkaygu xaasilu waa soo xasilay xataa dukuuli ilaa dukuuli ilaa gelitaankaydi uu iska sun amase waxaa tiraa socodkay de socodkaygu waa sugna cagtan ku hayay xataa dukuuli ilaa gelitaankayga laga gaaro aan cagta socodka ku hayy macnuhu saxu noqona icraabteeda saxi noqe laakiin haddii aad goddo sayriyo mubtadaa keligiis meel kusoo dhaca ahaani shardiga saddexeeya an yakuuna waa inuu noqdo maladii kii istaqara ku sugnaaday qablaha xataada horteed taaman kalaan dhammaystiran wamtanaca waxaa reebtoonaaday arafcu god lihaada shardigaas dartiis u reebtoonaaday fii naxwi sayriyi xataa adkulaha naxwigeeda ku reebtoonaaday ma banaana iyo wa fii naxwi kaana sayrii aniga socodkaygu wuxuu ahaaday waa kaanadi markaad naaqiso ka dhigto kaana sayri waxay noqonaysaa kaana iyo isimkeediyaa la helay khabarkiyaa maqan haddaad godo tira xataa adkuluhaa mustanafu noqe jumlada dambe khalaas xataad iyo khabar la-aan noqe marka ma isqaba karto fii naxwi kaana sayri kaanadi abaraan ha kaanadii kabar la-aan noqe kaanadii aa khabar la-aan noqe xataa adkuli haddaad tiraahdo xataa adkula iska dhaho nasbi si jeer majruurkaas khabarkii kaanada u noqdo wa fii naxwi ayuu reebtoonaaday kaana sayri socodka wuxuu ahaaday xataa adkulaha ilaa anka galaa idaa waqtigii yuu reebtoonaaday xumilad kaana kaana lagu xambaaro cala nuqsaani nuqsaan duuna tamaami dhamaystiran ka sokay marka uu reebtoonaana waa goorma waa markaa tira kaanada naaqisa kaanada naaqisa markaa tirado wey laakiin kaana taama haddaad ka dhigto waa banaan tahay de waxay leedahay kaana sayri socodkaygii waa soo xasilay xataa adkuluha ilaa aan ka gela khalaas kaana sayri socodkaygii waa kaana sayri socodkaygii waa la helay xataa adkuluha laakiin kaana sayri socodkaygii wuxuu ahaaday haddaad tiraahdo xataa adkula inaad tiraha waajibku waa ood kor dhigto ood nasbido xataada waxa ka dambeeya hmm. idaa waqtigii reebtoonaaday xumilad kaana lagu xambaaro cala nuqsaani duuna tamaami dhamaystiran ka sokay wey dhamaystiran ka sokay wey wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak ala